iyo tawkiid iyo sifo ama nacti waa afartii aynu horey ugu soo qaadanay ajrumiga darsigeeni jumlato tafsiilan weliba ajrumigii baa kaga afdheer kitaabkan marka taabica luqada waxaa lagu dhahdaa almutaabicu ligayrihi waa midka raacaya qof isaga gayrkii ah buu raacayaa mid la garh wado la sida ninka imaamka ah uu maamuumku yahay maxay taabic maamuumku waa taabic isilaaxa waxaa lagu dhaahdaa waa allafd اlmushaariku lima qablahu fi icraabihi alxaasil fi dalika tarkiib tajadud fi ayri <clears throat> fi ayrihi ayra khabarin tira isugu dhamaystiran waa intaa waxaa la dhahaa waa midka raacaya ee ku raacaya icraabka wixii ka horreeyey icraabkaasi weliba wuxuu ku raacaya xagga tartiibka tarkiibka qaabka wuxuu isu tarkiibsan yahay isu saaran yahay ama xagga cusboonayntiisa xagga cusboonaynta maalanba kanna waa yimid kanna waa yimid weliba khabarra waa inuusan ahayn intaaso dhan waxaa ku baxa waa wada qaydad midba midbaa ku baxa taabicu waa afar nooc waa cadaf waa tawkiid waa nacti waa bedel shan baa laga rabaa laga dhigaa haddii la rabo barhkoodna culimada lix bay ka dhigaan oo bedelkuna waa qaybsamaa cadafkuna waa qaybsamaa waa qaybsama afartan taabi tawaabicda loo yaqaanaa maxay raacaan afartan waxay raacaan ismigii ku horreeyey bay raacaan icraabkay ku raacaan wax kasta uu icraaban yahay ama rafca ha ahaado ama nasba ha ahaado ama jisma ha ahaado afartaasi matalan su-aal meesha ku jira hadday afartaasi kulmaan oo hal meela ay afartiiba kugu yimaadaan hal lafdiya kead hormarinaysaa afartiiba meel bay isugu yimaadeen way iswada daba socdaan yaa la hormarinayaa waxaa la hormarinayaa oo awalan loogu horraysiinayaa nactiga isaga xaqu ama sifada mawsuufkeeda bayaankaad ku xujisiinaysaa waa cadful bayaanka haddana tawkiidkaad ku xujisiinaysaa haddana bedelkaad ku xujisiinaysaa cadafku laba weeye cadfulbayaan iyo cadfunasaq cadfu nasaqaad ugu dambaysiinaysaa cadfu nasaqa ayaad ugu dambaysiin mithaal jaa alrajulu alfaadilu abu bakrin nafsuhu akuuka wa zaydun waad odhanaysaa jaa-a waxaa yimid alrajulu ninkii baa yimid ninkii waa sifadii alfaadilu ee fadliga lahaa abu bakrin baa yimid nafsuhu naftiisii baa akuukaba walaalkaaba yadaa bedelkii wazayduna waa yimid waa maxay waa cadafkii su-aal labaadbaa meeshaa ku jirta waxaynu nidhi taabicani wuxuu icraabka ku raacaa matbuuca ka horreey shay walba marka oo matalanba wax la icraab caamil baa ku camal fala waa maxay caamilka taabicani marka waa yahay muxuu yahay culimadu laba hadal baa ku jira jumhuurtu waxay qabaan waa ka uu raacaya waxa ku camal falayaay maalan ba mubtadaha waxaa godayay ibtida caamil wuxuu ahaa macnawi ah khabarkana waxaa godaya caamil lafdi wuxuu ahaa mubtadaha faacilka caamil lafdi ah baa godaya oo waa maxay waa ficilka caamilkiisu marka isaga waa maxay waa ka uu raacayabaa ku camal falaya liannahu isagaa maamulaya qayb dhinacuu rabo buu leexinay saa darteed soo laxa tira rtiga hore rtiga dambe tallaabadiisu le waa qalad inaad tidhahda rtiga dambe ritiga hore tallaabadiisu leeyahay waa khalad laakiin ritiga horeba wuxuu leeyahay ritiga dambe tallaabadiisa leanu isagaa lixleexinaya hadduusan socon karin kaasi ma jiidi karo laakiin kan dambe weeye mushkiladu waa kan dambe weeye ayib <laughs> murabi haddaad maqasho ritiga hore ritiga dambe tallaabadiisu leeyahay waa waa taabic waa taabic waa isla ha saanqaadkiisu waa maxay tallaabadii iyo qaabka u socday wey ayib waxaan ka ahayn bedelka saddexdii kale ama haddii la qaybiyo afartii kale ama hadii la qaybiyo shantii kaleeto caamilkoodu waa matbuuca laakiin bedelka caamilkiisu waa caamil lafdiga waa tikraar isagaa wuxuu qabaa macno tikraar buu qabaa macno la soo celceliy marka macnaha soo celcelintaaba isaga ku camalfala waa fawaaid intaasi marka aan ka gudubno wlcadfu wtawkiidu ayda wlbadl tawaabicun yucrabna icraab alأwl whakada alwaصfu idadaha الصfa musuufahaa munakaran aw macrifa musuufahaa munakaran aw macrifa taqulu khali lmasja walmajuna waaqbala alxujaaju ajmacuuna wamrur bizaydi rajuli dhariifi wactif calaa saa'ilika adaciifi walcadfu qad yadkulu fi lafcaali ka qowlihim hib wasmu lilmacaali walcadfu cadafkii iyo watawkiidu kii wax lagu adkeynhaye alcadfu kii wax lagu xidhaye iyo wa tawkiidu wax lagu adkaynhayay walbedelu kii la bedel qaatay ee shayka laga bedel qaatay tawaabicun ajiib tawaabicu weeye waa daruuratu shicr liannahu siqatu min tarjuma walansarfa baabkan baabka kuxigaba weeye waa mafaacida masaajidu tawaabic waa isku mid tawaabicun weeye yucrabna waxaana la icraabayaa asmaada tawaabicda icraab alwali icraaban oo ka icraabi asmaai lwali asmaada hore icraabkeedao kale saddex baan hadda sheegnay maxaan dhinaa nactigii wahada wahakadaa kan waxaa lamida alwasfu wasfigii waa magaciisa saxda ah kani idaa daahaa markuu shabaho asifata sifada markuu shabaho mawsuufaha mawsuufkeeda markuu shabaho sifada markuu ka lagu tilmaamayo uu shabaho munakaran xaaluyahay mid la la nakiraynhayo aw macrifatan mid la macrifaynhayo uu shabaho miaalkii baa ku hahay taquulu waxaad odhan khaliniyo ka tag almazxa kaftanka iyo walmajuuna afxumada wa aqbala alxujaaju kuwii xujaajtaabaa soo qaabilay ajmacuuna dhammaantood wamrur waxaad martaa bizaydin ninka zayd la yidhaahdo rajulin nin mar ninkaasoo dariifin fahmo badan wactif waxaad u naxariisataa calaa saa'ilika ka ku weydiinaya addaciifi ee tabarta daran wajiibaya sheekhu hadalkiisu musanifku wuxuu halkan kaga hadlayaa aada isaga usoo gaabiyey musanifku baabkan waa ba abwaabta uu aadka u gaabiyey intaasu kaga tegi doona cadabka beso soo qaadan laakiin tawkiid iyo bedel iyo nacti saddex baab samayna kala lahaan jirin intaasu kaga tegay musanifku wuxuu yihi cadafku iyo tawkiidku cadafku waa labo cadfulbayaan iyo cadfu nasr inuu yahay sababi iyo inuu yahay xaqiiqi taw iyo tawkiidku saddexdiisiiba ama afartiisiiba hadii la kala qaado bedel bacdi min albacd bedel bacdi min alkulli bedel lijtimaal bedel lhalad iyo walbedelu bedelkiiba bedelkii twaabicu weeyaan oo yucrabna waxaa la icraabayaa icraab alwl wahaakada kan waxaa lamida alwasfu nactigii idaa daaha markuu shabaho asifata sifada mawsuufuhaa mawsuufkeedu markuu shabaho mawsuufuhaa wuxuu qoray ma jiraa soo mawsuufahaa mawsuufaha mawsuufkeedu markuu shabaha wey ayib munakaran xaalu yahay mid la nakiraynhayo markuu shabaho oo macrifatan xaalu yahay wa khasab inay isku raacaan xagga macrifada iyo xagga nakirada musanifku wuxuu ku yidhi nakirada iyo macrifada intoodao dhan bay u wada noqonaysaa mise cadafka cadafka bas waxaan leenahay nactiga waa nacti waxa ugu dambeysiyey saddexdii hore meesha hore isdaba dhigay ah, waa nactiga ah. leanna waxaa meesha daba socda nacti iyo mancuut waa ina ishabahaan waa ina isleeyihiin ah. musanifku wuxuu ku yidhi cadafku oo labadiisii noocba ah albayaan iyo annasab iyo tawkiidku oo labadiisii nooc ah tawkiidkuna waa laba nooc tawkiid lafdi ah iyo tawkiid macnawi ah tawkiid macnawi hadduu yahay waa kan aynu naqaano oo caadigaho oo kul iyo ajmacu iyo aktacu iyo walaalih laga bedelo wa mxuu ahay lagu adkeeyo waxaa jira tawkiid lafdi ah kalaa idaa dukat lardu dakan dakan lafdiga haddii loo celiyo asalba faaidin fara badan buu leeyahay hmm. kamida ah mubtadaha laguma bilaaban karin lakin raabit buu u baanaa haddii hadalka lasoo celceliyo raabit buu noqdaa ayib wa jaa rabuka wlmalaku safan safa lidalika sidaa darteed cadafkii waxaan leenahay tawkiidkii oo laba ah ama lafdi ama macnawi ah iyo walbedelu bedel buu ku uhi bedelkii bedelku waa afar qaybood afar qaybood wey aydan noqonaya buu ku uhi aydan noqonay aydan waa masder aydan waxaa loo isticmaalaa waa bimacnaa idtu warajactu waa noqday hadal markii intaad war ka baxda aad war kaleeta aadayso ama aad hadal horey aada usoo martay dib aad ugu laabanaysa la ku noqosho tawaabicu weeyaan oo waa maxay tawabic laga wadaa tawaabicun limaa qablahaa xukman wa lafdan xagga xukunka iyo xagga lafdiga labadaba saa markii la yidhahda lafdiga iyo xagga xukunka labadaba kulligood sax ma liannahu xukunka oo icraabka laga wado icraabkaba sax ah lakin lafdiga sax laakiin lafdigu sax maaho oo qaar baba jiraba shayga shay didkiisa usugaya sida laada oo kaleeto oo baabulcadafmu kasoo noqon su meel kale kama soo noqonayso gaari doonaa waxay raacayaan wixii ka horreeyey oo waa maxay waxa ka horreeyey waa ka kelmadan dambe yucribna waa maxay yucrabna waa fasir yucrabna waxaa la icraabayaa maxaa laga wadaa ay tilka tawaabic tawaabicdaas oo dhan icraab alwali icraaban ka icraabi alasmaa'i walafcaali lwal asmaa keliya ma ah waxaa la icraabayaa icraab icraabkaasoo lamida icraabka ismigii hore la icraabay ama ficilkii hore matal ficil ficil haddaad ku cadfayso ismi ismi haddaad ku cadfayso kan dambe wuxuu icraaban yahay kii hore wuxuu icraabnaa icraabna inta hore baynu soo maray afar buu ahaa afarti midku raba uu ku raacaya waxaa laga wadaa waxay ku raacahayaan icraabka wixii ka horeeyey rafcada iyo nasbada iyo jarka iyo jasmaha soo afartan iraabku ma ahayn wahaakadaa ka waxaa lamida buu ku yidhi kaa waxaa lamid a alwasfu wasfigiibaa lamid ah macnaha saddexdaa aynu soo sheegnay waxaa lamid oo raacaya isaguna ismiga ka horeeya ma ficilka ka horeeya wasfiga oo maxaa laga wadaa nactigu idaa daahaa kolkuu shabaho nactigu asifatu sifadu markay shabahdo mawsuufaha mawsuufkeeda nactigu mancuudkeeda kolkay ku shabahdo munakaran waxa ku ka shabahaa fii kawnihi uu ka shabaho munakiran uu yahay mid la inkiraynayo la nakiraynayo oo macrifatan mid la macrifaynayo waa markii nactigu shayga aa shayga ka nactaynayso uu ka shabaho nactigu mancuudka xagga macrifada iyo xagga nakirada halkaa waxa ka soo baxay nakirana macrifo lagama nactiyayn karo macrifana nakiro lagama nactiyayn kara qaacidada asalka i waasa laakiin markii la rabo waa laga nactiyayn karaa markay dani ay dhacdo ama meelaha barhkooda oo kaleeto ayib mihaalkii baa ku yimid mihaalkiisuna waxa weeye taquulu waxaad odhanaysaa oo oh, waayo ninka lala hadlay war ninka ardaygahe weydiinhayo taquulu waxaad odhanaysaa ardayow ama ayuha saa'ilu khaliniya waxaad ka tagtaa khali ka tag oo ka dheerow waa ninka law ninka arday waa nin wax baranhaya nin dadaalayaba ti waktigaaga iska dilin ardaydu hadday hadalkaa sheekha maqli lahayn wax badan bay ka faa'iidi lahaayeen leanna ardayda maanta waa wa wax badan waxaaba kudhabay ku dhaafayba oo cimrigooda ku dhameeyeenba muran iyo iyo qiila waqaala iyo kaftan iyo waa la yidhi utrug waxaad ka tagtaa bu ihi alma khali ka tag almasja kaftanka masjigu de waa hadal la isku daray waxa la isku daray waa kaftanka kaftanka ufiirso maza mazax waa kaftan macnaha waa af soomali maaa wixi la odhan jiray kajanka kajan kajank waa mar dhinac kale u noqdaa kajanku kujeesjeesko kale u noqdaa adigu waa kaftanka masixu waxa weeye hadalka kaftanka ah oo dhabta aan ka ahayn matala nin waxa kugu soo baxay ee taajiran kastaad leed waa ninkii xoolo la-aanta ahaa waa hadalka adigu aan dhabta ahayn kaasaa kaftan la yidhaahdaa kaasaa kaftan la yidhahdaa iyo wlmajuuna macnaha waxaa laga wadaa kaftanku waa hadalka aad rabtay qofka inaad qosliso de waa maxay kaftan sooma iyo wlmajhuuna afxumada kan waa afnijaasi aftooje almajhuuna aftoojenimada wey majuunku waxa weeye qofku markuu ku hadlo wax waxyaabaha laga xishoodo markuu dalq iska dhex yidhahdo matalan waxaa kamid ah quruxda badan in la yidhaahdo matalan ba heblo uur leedahay laakiin in dhinaca kale loo rogo oo sida xoolaho kale loo isticmaalo waa qalad waxaa jira matalan ba meelahaad u socotaayo inaad soo weysa qaatan mesha xaggeed aaday waa waa macnaha waxaad odhanaysaa mee meeshanan aaday waa sida la rabo lakin haddaad galka ka qaado waa maxay waa majuna saa darteed baa u fiirsada sharcigan islaamku inta badan wuxuu isticmaala waa hadalkaa sariigta iyo xishoodka leh marka majnuunku waa qofka aan sariigta lahayn somalida waxay tidhaha afnijaas wax alla wixii waxyaabaha laga xishoodo waa kaas ha banaanka soo dhigahaya ayib iskaga tag buuri macnaha sheekh wuxuu ka wadaa waxyaabaha baatilka ah iska daa haddaa arday tahay qofka muslimka ay u fiican tahay ba weligii qofka waxa maalaa yacni lan waa maalaa yacni maalaa yacni inu qofka waa inuu iskaga tago haddaba wuxuu ku uhi waxaad ka tagtaa hadalka kaftanka ah iyo hadal xumada waa maxay waa cadafkii wa aqbala alxujaaju dadkii xujaajta ahaabaa soo qaabilay kulligood ajmacuuna dhammaantood carafay ka dhaqaaqeen xaggey u socdaan musdalifa kana waa maxay tawkiidkii mihaalkani sheekhu khatarnimadiis waxaad ku garanaysaan wuxuu mihaalkan kadeeta ku caddeeyey tawkiidkan isagoo kullu ayna xagga hore ka marin baa keligii la isticmaali karaa waxaa jira hadal ka dhexeeya nuxaada oo isku hayaan oo ah ajmacuuna ma la odhan karaa mise kulluhum ajmacuuna baa la odhan karaa macnaha rag baa qaba kulluhum waa in la raaciyo lafdigaasi waa inu xagga hore ka maro kulluhum ajmacuuna maxay ayadda qranka fasajada almalaaikatu kulluhum ajmacuun waxaa miaalka marka sheekhu son kullu isticmaalin bu ajmacuuna waaqbala alxujaaju ajmacuuna unbu yihi sheekhu halka waxaa laga faa'iidaystay kullu inay joogto qasab aha kullu waa lagu dari karaa ajmacuunana keligeed baa macnaha lafdigan ajmacuun tawkiidka ah keligiibuu meel isaagi karaa weeyaan keligii ayuu meel isaagi karaa wa aqbala alxujaaju ajmacuuna wa war wamruur mar buu yihi bizaydi ninka zayd la rajuli nin mar dhariifin oo sharaf leh halkan musanifku wuxuu rabaa inuu kuu sheego bedelkii hadalka dambe waa sifo kana weliba sifa waa laga dhigi karaa wamruur waxaad martaa birajuli nin mar bizaydin horta zayd mar buu ku yidhi zayd u fiirso zaydkaas oo bal u fiirso rajulin aha odhanin rajulin nin mar ka bedel rajulin nin mar zayd baa mar lagu yidhi markii hore soo maha zayd waa la bedel qaatay maxaa laga bedel qaatay rajul baa laga laga bedel qaatay rajulin nin mar ninkaasoo dhariifin fahmad leh nin fahmad la weliba ninkaasi weeyaan eh ninkaa isaga amar ah buu ku yidhi kan dambe uu ka daba keenay una waa maxay waa sifadii sifadii weeyaan sifadii weeye ayib wa aqbala alxujaaju xujaajtii baa soo qaabishay ajmacuna dhammaantood wamrun waxaad martaa birajulin nin mar bizaydin horta zayd mar rajulin nin mar ninkaasoo dhariifin fahmad badan ninku wa waa sifadii rajulkaasoo he dhariifin fahmad badan dhariifka waa ninka fahmada badan wactif waxaad u naxariisataa calaa saa-ilika kaku weydiinaya daran misaal kuugu talagalay sifada waa ka ka hor waa sifa lakin ka kuugu talagalay isagu sheeku wuxuu kuhi musanifku weliha waxaad ninka ku weydiisanaya ninkaas waa noocee ka sifee ninkaasi weliba waa waa nin miskiin a ah weeyaan buui waa nin miskiin a ah weeyaan ayib halkan waa murur bizaydin rajulin dariifin mm. sooma noqon karto mara zayd mm. zaydkaasoo rajulin ah nin mm-hmm. maxay marka ku kala duwanaanayaan bedelkii iyo mm. iyo tan oo ah sifo u noqonaysa camal ha ah. waxay u wala duwan yihiin sifo kolka la dhaho waa tilmaan sax macnaha lagu kala garan licraabku isku raacayaan soo maa matalan waxaa tidhi birajulin nin mar ninkaasoo daciifin tabar daran ninkaas oo daciifin tabar daran marka waa maxay waa bedel ee waa sifo laakiin markaad tidhaahdo birajulin nin mar zaydin mar ninkii hore ma ah wax la marayo waad ka tagtay laakiin maxaad aaday zaydkaad aaday bedelka macnaha shayga baa shay laga soo cuwad qaadanayaa laakiin sifadu waa ninkii nin mar kii caddaa kii cilmiga badnaa kii quruxda badnaa wasfigu ama sifadu weliba haddii sax la isula noqdo oo macnaha icraabka qawaacidka saxda laisula noqdo nacti waa laga tegayaa waxaa sax ah waa sifo waa sifa waa wasfi leanna markaasu macani o dhan xambaaraya sifo kolko dhan waxaa soo gala wa alla wixii camilkiisa o dhan baa soo gelahaya marka hadalkaa lagu kala garanhayaa midna waa mid wax laga bedel qaatay midna waa mid la tilmaamahayo marka af soomaaligu kaan lahayn waa bedelka bedel waa bedel laakiin sifadu af soomaali waa tilmaan bedelka lama tilmaamayo fiiri waxaad tidhi wamrur waxaad martaa birajulin nin mar ninkaasoo zaydin ah baad tidhi halkaas isma qabanayso ma jeeda ninkaasoo zaydin ah haddaad tidhahdo leannahu sifadu wa waxbay macrifaysaa lakin zayd macrifo ma ah markaa soo ma jeedi laakiin kolkaad tidhaahdo wamrur mar bizaydin zayd mar hee rajulin nin mar zaydka waad ka tagtay xaggeed aaday zayd rajulkaasoo fiiri sifadii waa daba taalla rajulkaasoo waa nin noocee ah dhariifin sifadii mawsuufka hadda waa rajul iyo dhariif wactif waxaad ka aada u naxariisataa calaa saa'ilika ka ku weydiinaya addaciifi ee tabarta daran walcadfu maxaa ku hadhay un cadaf isago baab dhan buu noqon doonaa isago baab dhan buu kasoo qaadi walcadfu cadafkii qad yadkulu inuu galaa la arkaa waa qiila fi lafcaali afcaasha ka qawlihim wacnaha kamaa yadkulu lasmaa ka qawlihim hadalkoodii oo kale way ay yidhaahdeen hib sugnow wasmu waxaad ku kor noqotaa lilmacaali kor u kor noqoto labada lafdib waxaa laga wadaa un kor noqoniyo kor isu qaad tatalac shuwaya wey istaqni maa agnaaka rabuka bilghina waidaa tusibka khasaasatun fatajamali musanifku halkan ka wadaa wuxuu ku leeyahay cadafku asmaada in ism ismi lagu cadfo waa shay macruufoo la yaqaano oo kaa isagu su-aal ma leh waa intan hadda mithaalin soo kulli maxay ahaayeen asmaa laakiin waxaa dhici karta sidoo kale afcaashana in la isku cadfo oo ficil ficil kale lagu cadfo tanaasub waa inuu markaa dhex qasab waxaa ah waa inuu tanaasub dhex oo macnaha waa inay faacil ka wadaagaan mutlaq maaha hadalkani waa maxay waa muuqeed weli waxyaabo kaloo fara badan baa lasii raaciyaa wuxuu yihi kor noqo nin yahow oo macnaha kor isu qaad thib waa maxay waa ficlul wasmu kor noqo nin yahow waa maxay waa ficlul kale de waa maxay waa laba ficil halka mithaalka sheekha marka maxaan ka faaidnay labadii ficilba way isleeyihiin waa maxay waa amar iyo hmm. amar maadi iyo maadi mudaaric iyo mudaaric waa inay saa isu shabahaan oo xagga faacilka waa inay ka itixaadaan oo iska waafaqaan waa sida asalka ah laakiin mas'alo walba waxaad ogaataa kolka laga hadlayo ilan wuxu waa luqa sooma waa asalka laakiin soala waxaa tirahda cirib hadii cirid haddii la baarbaaro meel gudan lagama waayo ba idhahdan asalkadana carabigu waa saasoo wlcadfu cadafka wati badan ku bixinmayna kan wlcadfu cadafkii qad yadkulu inuu galaa laha arkaa fi afcaali afcaasha ka qawlihim sida hadalkooda kale ba yidhaahdeen hib sugnow wasmu kor noqo lilmacaali korniyo kor isu qad meelaha sare ku kor noqo musanifka marka waxaa la rabay afar baab inuu ka dhigo afartii halka anbuu sheekhu kaga tegay bas maxaa ku hadhay marka baab lcadfi cadafkani waa maxay waa cadfu nasr cadfu nasr ayib cadfu nasr nasaa cadfu nas isagaa nasak u ahaa cadfu nasak cadfu nasak nasak ha nasak what means nasak nasak nuun siin iyo kha matal waa fasiraynaa nasak jecta hesha may nasak nasak rogina dhimayo nasak anaa idin fasiraya insha allahu taala baabu cadfi nasak cadafku waxaan waa laba cadfu lbayaan iyo cadfu nasak nasak kolka la dhaho oo la akriyo siinka oo saa loo kordhigo iyo nuunka nasak la yidhaahdo nasaq waxaa la yidhahdaa maa jaa calaa nidaamin waaxidin silsilad isdaba gashan oo isdaba taxan wixii ku yimaada la yidhahdaa nasaq dhibicdu markay isgarab socoto somadan arag waa nasaq bimacnaa waa nasaq waa nooc waa jaa waa cayn cayn hal cayn naqshad somalia ugu dhawaa maxay hal noo hal naqshad cadfu nasaq waa naqshad weeyaan ayib waxaa laga wadaa matalan waxay carabtu tidhaahdaa hada calaa nasqi hada ay bimacnaa jaa calaa nadmihi buu ku yimid gobiga soona markuu isdaba socdo muxuu ku yimaadaa delqaaf gobigu hadduu ninku intuu ba ka bilaabo wow geliyo waa idabdaro awaafi cilmi dhan baaba de ka shekeeya carabiguna waa saas oo kale awaafi matalan ba nuuniyat limaam alqaxtaani ama nuuniyat bnlqayim kulli maxay ku horsataa nuun nuun bay ku horsataa bisharti waa inay hadalka kiisa hore iyo ka dambe waa inay hal meela ku dhamaadaan hal meel waa inay ku dhamaadaan rag baa ilahi usakhray subxan sida biyaha saas oo kale u durdurinaya ayib waa qaafiya ha waa qaafiyo <clears throat> macnaha waxaa laga wadaa wuxuu ku raacayaa icraabkiibuu ku raacayaa kii ka horreeyey wuu daba gashan yahay wuu daba socdaa in nask la yidhaahdo nask hadduu idinku istaagay waa istilaaxu lkuufiyiin kuufiyiin baa iskale nask wax la yidhaahdo cadfu nask waa istilaaxu lkuufiyiin weliba aan idinku dare waawahuwa mutadaawil meel kastood ku aragtaan kaabad arkaysaan weligii leanna no kuufiyin bana wa nimanka kuufiyiinta masriinta khatarta nimanka waa maxay waa kuufiyiinta weeyaan kuufiyiinta xataa sibawey baa qaba iyo asxaabtiisa oo dhan ee waxaan leenahay cafwan sibawey asxaabtiisu waxayba ku magacaabaanba baabusharaka kee ku waran marka baabusharaka kii wax wadaajinhayay lianna xuruufta xurufulcadabku waa toban xaraf xuruuftaasi waxay isku xidhaysaa kii hore iyo kan dambe maantao dhan waxa lagu sheegahaya waxaa weeye ninka iyo khitiga maxaa udhexeeya xarig xarig wa lagu sheegaya lannahu ninka iyo rirtigaasi waxay ku yimaadeen calaa nadmin waaxidin waxa isku xidhayaan waa maxay xaig xadhiga weeyaan xadhiga weeyaan ayib wuxuu yihi waaxruf hadda wada la fahmi soomaha nasaqi waaxruf lcadfi jamiica casharatu maxsuuratu mahuuratu mushtahira alwaaw walfaa wa uma lilmahal walaa waxata uma awa amwabal wbacdaha laakin wa ima in kusir wajaa ltakyiiri faxfad maa dukir waa sagaal toban buu dhahay sooma waa sagaal toban sha macnaha sida saxda ah waa sagaal laakin toban isaga toban halkan ayaa ugu taala wa axrufu lcadfi isagaa bada sheegayba jamiicu casharatun buri wa axrufu lcadfi cadafka xuruuftiisu jamiican dhammaan casharatun toban weeye casharatun toban weeye tobankaasoo u fiirsada ciraabkan tobankaasoo maxsuuratun la koobay waa maxay waa sifadii tobankaasoo ma'thuuratun lasoo naqilay waa waa sifo tobankaasoo mashhu mushtahiratun caan baxday waa sifo khabarun bacda khabarin ka dhig haddana musadaratun musadaratun la sadrinaya wey taasna asra meesha haddii khabarun bacda khabar laga dhiga waxaa weeye casharatun toban weeye maxsuuratun mid la koobay weeye ma'thuuratun mid lasoo naqilay weeye mushtahiratun mid caan baxday weeye oo la caan bixiyey ama mustaaratun mid la qorayo weeye mid la qorayo weeye waa khabaru labada icraab bay ku bannaan yihin alwaaw weeye walfaau weeye wahuma weeye oo humadu lilmahli tartiib usugnaatay faadu shaqa kuma leh walaa wa xataa weeye huma weeye oo weeye wa am weeye wa bal weeye musanifkani khatarsan xataa macnaha si isu leeyihin buu isku xujisiinaya waakadaa kan lamida laakinabaa lamida wa imaa baa lamida in kusira haddii la kasriyo oon amaa la odhanina imaa la yidhaahdo ayib in kusira haddii la kasriyo wa jaa yimid imaa litakyiiri khiyaar buuna yimid ee faxfad xifdi maa dukira waxa la sheegay toban weeye buu kuri waa alwaaw waa alfaa uma laa xataa bal laa laakina imaa ow iyo wam laakina wa ima sheeg waaw faa uma kobtum sheeg laa xataa uma ow wam wabal laakin wima kobtum geedto soo maaha ii suga marka kobtum sheeg nay isku celinayne <laughs> wuxuu ku uhi musanifku xuruufta cadafku dhammaanteed waa toban tobankaasna waa la yaqaanaa tobankaasi midka oo ugu horeeyaay horta waa mid la yaqaano oo kitaabada lagu qoray oo lasoo naqilay oo carabtu ay taqaano oo aan qarsoonayn ka ugu horeeyaa wuxuu ku yidhi waaw waaw casharada waxaa ugu horeeya casharaynu hana ogaada casharada waxaa ugu horeeya waaw muxuu sheekhu ugu horreysiiyey wawgaas wuxuu ugu horreysiiyey waa umulbaab shay walba hooyuu leeyahay hooyada xurufulcadafku waa wowga wowgaasi macaani fara badan bay xuruufta leed mid midun baan ka sheegaynaa wowgu wuxuu keenaa atashriiku fi lafdi walmacnaa macnaha inuu wanaaji wadaajiyo labada shay ee uu isku xidhay icraabkana wuu ku wadaajiyaa macnahana wuu ku wanaajiyaa waa hal shay oo isku nooc ah icraabkiina de waaba qasab mar walba horta icraabkii wadaagayaana ogow ayib macnaha labada shay ilan shay hore iyo shay dambeba isku xidhay maaha labadaa shay bay isku xidhaysaa macnahana way wadaajinaysaa macnaha ma faa'iidayso wowgu shaygan shayga kale lagu xidhay inay isku mar yihiin inay kala horreeyeen inay kala dambeeyeen tartiib shaaqa kuma layado laakiin waa maxay limulaqi ljamci biwaawin qad cudif buuri ibnu hishaam limulaqi ljamci biwaawin qad cudif matal jaa zaydun wa camrun ama wa cumaru ama wa saciidu waxaa yimid zayd baa yimid haddana camar baa yimid zayd wuu yimid camare wuu yimid fiiri icraabkii way wadaageen zaydun wa camrun macnihii oo xukunka ana way wadaageen oo waa maxay waxay wadaageen zaydna wuu yimid camare wuu yimid laakiin qaar waxaa inoo imaan doona midna wuu yimid midna ma imaanin ah ma imaaninaba inoo imaan doonto xarafka labaad walfaau fa weeye fa'dana waxaa loo dejiyey tartiib iyo tacqiib tartiib kalaa inoo imaan doon lakin tartiibkani waa maxay wixii uma loo fa loogu cadfo waxay kutusinaysaa shaygu shaygu ka dambeeya laakiin isla markiiba waa dha isla markiiba waa ha waa tartiib ayib tartiibka weli waxaa loo fiirinayaa un xasba alcaada tartiibkaasi barar waxaa jira uusan qasab ahayn isla markiiba inuu yimaado shay walba waxaa loo fiirinayaa un qaabku ku yimaado waxaa jira shayba shay buu ku yimaadaa muddo waxaa jira macruuf oo la yaqaana muddadii hadduu ku yimaado waa sidii la rabay waa la isugu cadfi karaa labiyo toban bilood kadib bay fadaasi isku cadfi kartaa matalan ba ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay matal wanaadaa nuuxu rabbahu faqaala rabbi ina bnii min ahli nuux baa dhawaaqay markaasaa wuxuu ihi rabbi ow kani waa wiilkaygii wuu dhawaaqay isla markii baan haddana muxuu hi waa wiilkaygii waa wiilkaygii waa tacqiibkaasi laakin waxaa jira matalan waxaa tidhi tazawaja zaydun fawlida hebel baa guursaday waa loo dhalay waa sidii waa tartiibkii laakiin waxaa loo fiirinaya calaa xasbi alxaal macnaha maaha intuu guursaday buu isla markiiba sida digaagga kale dee u dhalay laakiin macnaha ma tetebinin ee sidii caadiga ahayd ee la yaqiinay welma u dhashay wayaan marka hadalka waxaan u keenaya inaydaan u qaadanin inay qasab tahay faadu isla markiiba inay tahay waa isla markiiba laakiin waxaa loo fiirinayaa mid walba calaa xasbi xaali baa loo fiirinaya ayib ka saddexaad waa maxay waa uma isaga ku uma wuxuu ihi lilmhl uma lilmhl lilmhl waxaa laga wadaa uma waa litartiib maca taraahi kii hore maxay ahayd taqiib laakiin uma waxa loogu cadfo waa maxay waa tartiib maca taraakhi faduna maxay ahayd litartiib wataqiil bay ahayd matel waxaa timid jaa zaydun baa yimid uma camrun camar baa yimid waxaa yimid zayd haddana maxaa ka daba yimid camar baa yimid haaba zaydun uma xadara ayib ka afraadi waa maxay waa laa saddexdaa hore aynu soo marray saddexduba maxay wadaajin jireen icraabka lafdiga iyo macnaha labadaba ka afraad ee xurufulcadafka waa laa laa maxaa loogu talagalay ku tirsaa calaa nafyi alxukmi alawali can taaliha macnaha shayga bay anfinaysaa xukunkii jiray bay anfinaysaa o diidaysaa markaasa haddana waxay kasoo horjeedkiisa kasoo horjeedkiisa bay usugaysaa masalanba hebel ma imanin laakiin yaa yimid manaha macnihii bay diidaysaa kii ka horeeyey xukunkii waxay usugaysaa maxay ki ka dambaysa oo ka damay oo didkii abay usugaysaa macnaha xagga icraabka way ka wadaajinaysaa lakin macnaha miyay ka wadaajinaysaa may kama wadaajinayso matal waa maxay afar shardi baana loo shardiyaa marka wax lagu cadfayo jaaa zaydun laa camrun jaa waxaa yimid zaydun zayd baa yimid laakiin camar isagu laa camrun camar ma imaanin ninka yimid waa zayd laakin camar ma imaanin zayd iyo camar waxay u kala sugtay laba xukun zayd waxay u sugtay imaatin laakin camar maxay u diiday inuusan imaanin bay u diiday ayib midka shanaadi waa maxay wa xataa weeye xataa xataa waa sida wowgii oo kaleeto oo tartiib waxba ma faa'iidayso iyoba xataa lakin xataa waxaa loogu talagalay lidalaalati cala tadriij wlgaaya tadaruj iyo gaaya macnaheeda caamkee taqiina waa maxay xataa waa intihaaru gaaya ajnabiga waxay ku misaalin jireen safartu min misra ata xataa maka mhm. ayib maala waxaa tihi ataa axyaanana waa la macno noqotaa waa markaa maxay noqonaysaa daraf Ah, ah, boqolaal macanay leedahay insha allah hadda waxaynu ka hadlayna maa waa xataada caatifada xataa xataa waxaa jirta naasiba ah baab ku yaala xusuusasriga ka hadlaya xataa yuqiima xataa ilaa ah, salaadii laga adeemo safir no musaafirku imisoo xataa xataa yarjica xataa saasaayo matal mithaalku waa maxay maata annaasu xata alambiyaa maata naasu dadkii baa eh, dhintay kulligood xataa alambiyaa waa tadriij fiiriya dadkii baa dhintay say udhidhiman udhimanayeen xataa ma hadhin ambiyadii oo dhan baa dhintay korna way noqotaa hoosna way noqotaa maata naasu xataa sibyaan tan xataa alambiya kulki waa maxay waa kor laakiin xataa adfaal hadii la yidhahdo waa maxay waa hoos xataa ducafaa baa dhintay ayib akaltu samaka samakata xataa rasaha maasha day madaxa lacunaba leeda saas weeyaan ayib afar shardi bay iyaduna leedahay afar shardi bay leedahay oo afartaa shardi afarta shardi ee loo shardiyo bal insha allah tacala alkan kitaabada sare aynu gaadhno baan insha allahu tacaala aan mari doonaa haddii la yidhahdo ibtidaa-iya xataa noqotaa ibtidaa'iyo iyadoo ah baa jirta xaraf bay noqotaa oo hadda oo kaleeta macnaha waxaa jira kitaab aan in badan baan jeclaha kitabka inaan aqriyo kitaab yaro qawaacid ibn shaal ba yihahdo xuruuftan grammarkee soo noqnoqoto dhan bu gaar u uriyay bas qawaacid ibn hishaam ibnu dhahiraa tahay ibn hishaam baa iska lahaa lakin ibnu dhahira ayaa tahay ninkan ku aasan xabaalahan macalla maka ah, ibnu dhahira ninkaasa tahay ayib maxaa jira shekh ibsi horta soo mahayn ah, eh. rag wax ka barta midka lixaad waa maxay ow weeyo ow maad garanaysaan dee laylat lqadr layla eh, khayr min alfi shahrin muxuu ahaa tanazul malaaikatu waruux bidni xataa malc lfajr malc lfajr xataa malc lfajr waa xarf marka waa saas wey xaraf wey xaraf weliba jaar mm, xaraf jaar wey waan soo marna xarf xurufta jaarka ku soo marna waan gaari doona insha allah taala xurufta xurufta jaar ma soo marna mise mayna soo marin weli soo marna ah waa kaas xarafka lixaad waa maxay xarfu xurufulcadafta ow weeyo ow ow maxay faa'iidaysaa iyaduna oo waxay faa'iidaysaa dalabka dabadii takhyiir labada shay ay isugu cadfayso marna waa takhyiir marna waa ibaaxo waxay tusisaa addalaalatu litakhyiir walibaaxa macnaha hal mar kuma tusinayso ee ama waxay ku tusin laba shay oo lagu leeyahy khiyaar qaado ama laba shay baa lagu leeyahay ama kan samee ama kan samee maxaa udhexeeya mithaalkaad ku fahmaysaa waxa udhexeeya itcaamu sikiina oo miskiina <laughs> ah, waxa udhee aad bay ugu jirtaa shuruuc sharciga ah, ah. masaladani meel walbay gashaa guurkay gashaa oo wax kasta gashaa waan tashmacu bayn luktayni meesha gasho weeyaan matal waxaa lagu yidhi takhyiir iyadoo ah tazawaj zaynaba aw ukhtaha ama gabadha zaynab la yidhahda guurso ama walaasheed guurso waxaa rabaa inaad si saxa u fahantaan takhyiirka iyo ibaaxana waxa udhexeeya gabadha waxaa la uhi zaynabaa guurso ama walaasheed guurso khiyaar hortaadaa iska leh laakiin mar haddaad mid farta saarto ma la kulmin karaa ma jirto macnaha owda waxa la isugu cadfa khiyaarka ah markay takhyiirka ku tusinayso ma jamcin kartid been mukhayarayn ma ma kulmin kartid ibaaxana way ku tusitaa oo waa maxay tacalam fiqhan aw naxwan aw xadiian waxaa la yidhi ama naxwada baro ama fiqiga baro kan waa maxay ibaaxa khiyaarka adaa iskale way ku banaan tahay labadooda marka ma jamcin kartaa ha mhm. ibaaxada labada la isugu cadfo waa la kulmin karaa lakin takhiirka labada la isugu cadfo lama kulmin karo waa inaad saa u fahantaan oo saa oo la socotaan weya labadoodii ftxriiru raqabatin aw idcaam sitiina meelo badan bay soo gashaa waman yaqtul mumina mutacamidan fajazau jahanab wamaa kaana limuminan an yaqtula muminan ilaa khatan waman qatala muminan khatan fataxriiru raqabatin muminatin aw fataxriiru raqabatin muminatin wadiyat musalamatun ilahay kuwaa wow weeye kaasi wow weeye kaasi ma laha ilaahdaa wuxuu le waina shakina way keentaa tashkiik wainaa aw iyaakum lacalaa hudan Oh. aw fii dalaalin mubiin waa la ogyahay cidda ku sugan baadida oo waa maxay waa gaalada iyo cidda hanuunka ku sugan oo waa iyo waa nebi moxamed ayib idraabna way keentaa macnaheedu de macna ma wada sheegi karno oo waa maxay wa arsalnaahu ilaa miati alfin aw yaziiduun ama boqol kun baan u diray waa laga guuray ama ka badan afartaas adu macnaheeda oo ugu caansan takyiir iyo ibaaxa iyo waa maxay tashkiik iyo idraab ka badan kutusa ka toddobaadna waa maxay am weeye am amtu laba qaybood weeye oo waxaa la yidhahdaa am mutasila iyo am munqatica labadaasay uqaybsantaa am am kolka la yidhahdo ayib matalan ba amtani way fara badan tahay way macno badan tahay waa meelaha ugu ad adag wey xaqiiqatan marka laga hadlo oo haddii la dhex galo badda noqonaya waxaa lagu yidhi acindaka zaydun am camrun weri yaa kula jooga ma zayd baa kula jooga mise mise camr baa kula jooga ma zayd baa kula jooga mise camr labadaa midkood baa kula jooga waliba kolkii laisku weydiinayo waad og tahay midka la jooga waad ogeyd labaduba inay joogaan laakiin mid baa kacay waaad waxaad u baahantay tabiin xaqiiqadan baad ubaahantay lakin waad ogeyd labaduba inay joogaan waad og tahay labaduba inay joogaan oy meesha macnaha joogeen waad ogeyd laakiin hadda midka jooga baad rabtaa inaad muxuu ahaayey aada ogaato sawaaun calayhim a am lam tundirhum waa mutasila munqaticaduna waa midda labada jumla kala dhex gasha mutasilo waa midda aan laba jumlo kala dhex gelin laakiin munqatica waa midda laba jumlo dhexdooda gasha midda laba jumlo dhexdooda gasha weeyaan qul hal yastawi aladiina yaclamuuna maxaa le qul hal yastawi alacma wاlbasiir am hal tastawi اdulumaatu wnuur munqaica waxaa loo yidhi jumlada hore iyo jumlada dambe haddii la kala jaro waxba ma kala gelin way kala maarmi karaan lakin mutasilada labada hadale isku cadfaysaay ma kala maarmi karaan hadduu kala maarmi kara waa maxay waa munqaica hadduusan kala maarmi karinna waa maxay waa mutasil gooraba macnihiina way faa'idaynaysaa wa bal weeye buu ku uhi bal bashu waa basha loo dejiyey idraab macnaha shay in laga jeedsado oo shay kale loo jeedsado saddex shardi bayna leedahay markii wax lagu cadfayo saddex shardi ayay leedahay matalan wa qaaluu itakada araxmaanu waladan subxaanahu bal cibaadu mukramuun waxay yidhahdeen ilaahay baa ilma dhalay xukunka meesha lagu hayay muxuu ahaa ilaah baa ilma dhalay waa idraab ilaah baa ilma dhalay hadalkiiha inta laga guuray baa waxaa la yidhi ilma ma dhalin eh malaaigta somaa waxaad leedihin dhalay ilaahay bal ma dhalin eh cibaadun addoommo weeye bal meesha waxaa ku jira bal hum cibaadun malaa'igtu waa addoommo ilaahay weeyaan ayib idraab intiqaali ah maalan ba iyadoo ah qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa bal tu'hiruuna alxayaata addunya wow waa inay la xidhiidho iijaab waa in xagga laga maro qaama zaydun bal camrun macnaha bal ma dhib lafteedu waxay leedahay hadal badan laakiin marka la fiiriyo xagga icraabka xukunka iyo macnaha miyay wadaajinaysaa labadaba may waa idraab wa maxay lamid tahay laadii oo kaleeto macnay diidaysaa macnana way sugaysaa midka sagaalaadi midda sagaalaad wuxuu ku ui wa waxaa bal dabadeed ee laakinaba ah laakina laakin ma idin qoran tahay hadalka saxdii waa saas laakin waa in lano laakina hadii la waad garanaysaa ina walaalaheed bay gelaysaa laakin wey tan laakin laakin wey laakina kolka waa nawaasikdii oba tansib lisma wa tarfacu lkhabar waana midda loo dejiyey calaa taqriiri xukmi maa qablaha wa ihbaati naqiidihi lima bacdahu macnahaasay leedahay macnaha loo dejiyey waa maxay waa inay sugto xukunkii ka horreeyey naqiidkiisana ay sugto oo shay burinhayaa isagii matalan waxaa lagu ihi laa tadrib zaydan zayd ha garaacin zayd ha garaac lakin wax in la garaac waa la rabaa lakin camr ha garaac baa lagu laa tadrib zaydan lakin camran garaac saddex shardi bay iyaduna leedahay marka wax lagu cadfayo iyadoo lafteeda marka wax lagu cadfayo saddex shardi bay leedahay midda tobnaadina imaa weeye imaa waa goorma imaadu waa markii la kasriyo weeyaan imaa in kusira haddii la kasriyo amaa waa inaan la odhanin eh imaa waa in la yidhaahda imaa u fiirsada imaadu waa imaa weeyaan waa imaa wogu maxayna soo maray inuu yahay xarfulcadaf keligii haddana imaa buu raacay marka waa imaa oo iswataba xarfulcadaf waxaan idin idhi musanifku wuxu uhi waa toban laakiin waa sagaal waa sagaal eh, bal waxaad sheegtaa intaa lasoo sheegay balkaadi baan tirin doonaa ilaah ilaah wacrufu lcadbi cadadka curuuftiisu jamiica dhamaan casharatun toban weeye maxsuuratun kuwa la kooba weeye ma'huuratun kuwa lasoo naqliya mushtahiratun kuwa caan baxay weeye alwaawo weeye bal lambar ku qora alwaawo weeye walfaau fa weeye wa huma weeye oo lilmahli tartiib usugan walaa weeye wa xataa weeye wa huma halkaa uma weeye tan ma dhici karto ah. wa uma intaa dabadeedna o weeye ah, yaabanahay wa uma intaa dabadeedna o weeye wa am weeye leanna uma waan soo marnay wa bal weeye gobigu ku quruxsaday sheekhu u isugu cadafay wa bacdahaa dabadeedna laakin baa ahaatay wa imaa weeye in waana yimid litakyiiri bay ima u maa dukira waa la sheeg waxaan idin idhi oo bilowi sheekuba uu yihi waa toban laakin waxaan idin idhi sida saxda ah waa sagaal lannahu ima wa ima kulka xarfulcadabku waa wowgii un ima kuma jirto ajrumigiina maxaynu kusoo maray inay ku jirto ima mm. tobanku marka sheeku ajrumiga ayuu ku waa saas wey waa wallah subxaana wataaala uma o weeye wax ka wada wa uma intaa dabadeed o weeye macnaha gobaygiibay isu qaban waaya sheekha wa uma intaa dabadeed